sixiriyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo axad ay sii baxayso isniin ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha koowaad sanada labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixisay duqaymo ay ka fulisay deegaano hoostaga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ay sheegtay in duqeymahaasi ay ku dishay in ka badan boqol iyo soddon dagaalame oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo iskugu jiray oo halkaasi isku aruursanayay kuwaasi oo horjoogayaal iyo maleeshiyaad iskugu jira waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan deegaana ka tirsan degmada janaale waxaa gaaray xubno al-shabaab ah oo soo baneeyey goobaha ay dagaalada uga socdaan ee maamulada hirshabeelle iyo galmudug haddaba waxaan eegi doonaa sababta ka dambayso shabaab badan kusoo dhoobtay eeridan garajeereed iyo warta beder walow ay rabeen inay culays soo saaraan difaacyada aan janaal ku leenahay waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan deegaanka kala kalaber ee gobolka bari waxaa ka dhacay qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo lala beegsaday askar ku wada sugneed hal goob sidoo kale barnaamijkeenna waxaad ku dhegaysan doontaan dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku dhaawacmay dagaalada ka socda gobollada mudug iyo galgaduud oo la gaarsiiyey deegaanka caad ayaa waxaa markaa aan ku celiya halkaasi eh dagaalamayaashii ku dhaawacmay deegaanada gobollada mudug iyo galgaduud ee dagaaladii halkaasi ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay deegaana ka tirsan gobolka mudug iyadoona halkaasi ay ku dileen xubno kawaday ka wada tirsanaayeen ururka al-shabaab waxaan idii soo gudbin doonaa saaxiibayaal macluumaadka ku saabsan qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalaman ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna

anaha gaabsaday dalqami dareenka dawaray darari qalbiga daxashaday dihnadii dindiin maamliyo dirti soo saarista iyo tibintiituu barnaamijku hawada ku jiro waa anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa cabdiraxmaan cabdulla rooble keys waa mar iyo barnaamijka xog waraysi soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobacan ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya maayaan kii kala gegima ina kala geeye gorma go ingegan iyo allow geed qaladay kaa dhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed alla guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabbada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiingebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiriyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran mar kale habeen wanaagsan ayaa idin leenahay aynu ku bilownee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay duqeymo saacadihii lasoo dhaafay ay ka fulisay deegaan ka tirsan degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ay sheegtay in xubno sarsare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab ay ku dishay duqeymahaasi ku dhowaad boqol iyo lix iyo soddon dagaalame ayay sheegtay dowladdu in ay ku dishay waa duqeymahaasi ay ka fulisay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale tiro kor u dhaafaysa siddeed iyo sagaashan xubnood oo kooxda ka tirsanaa ayay ku dishay weerarkaasi duqaynta ah waxa ay sheegtay dowladdu in ay jab xoogan ku gaarsiisay duqeyntaasi kooxda al-shabaab ay la bartilmaameysatay deegaana ka tirsan degmada janaalana markaa ay kula bartilmaameysatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf cumar alcabdaale ayaa ka warbixiyey oo faahfaahinta uga bixiyey warbaahinta duqeymahaasi iyo khasaarihii ka dhashay waxaana uu sidoo kale sheegay in todobaadlaha ay kula wadaagi doonaan warbixinta todobaadlaha ee wasaaradda warfaafinta waxyaabaha kale ee ay u geystaan al-shabaab oo duqeymaha iyo dagaalada iskugu jiro ah, waxaan ku bilaabayaa howlgal eh, qorshaysan oo ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niisa iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda dalku ay ka fuliyeen e, gobolka shabeellaha hoose howlgalkaas oo bilowday e, maalintii shalay ahayd waxa uu ka dhacay dhul ballaaran oo kayn ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaanna ku yaalla e, inta u dhaxaysa tuulooyinka tawakal iyo garasjeereed oo labiyo toban kilomitir dhanka galbeed uga beegan degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose howlgalku waxa uu si gaar ah uga dhacay goob weyn oo ah war dadka gobolkaasi ay si weyn u yaqaanaan khawaarijtuna ay ula baxeen warta beder goobtaas waxa ay maleeshiyaadka khawaarijta ku soo aruuriyeen koox maleeshiyaad ah oo dhowr boqol gaaraya kuwaasoo ay u diyaarinayeen in ay ku weeraraan shacabka soomaaliyeed waxyeellana ay ugu geystaan howlgalka oo ah mid socda ilaa hadda Eh, waxaan ilaa hadda qiimaynta aan samaynay eh, ku xaqiijinaynaa halkan in lagu dilay boqol iyo soddon iyo lix ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ee halkaas ku sugnaa waxaa sidoo kaleeto goobtaas lagu dhaawacay eh, siddeed iyo sagaashan ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas muxuu ahaa ku sugnaa dadka halkaas lagu dilay waxaa ku jiray horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah oo la daba socday kuwaas oo aan ka magacaabi karno horjoogaha lagu magacaabo salmaan dheere oo khawaarijta u qaabilsanaa howlgallada ay ku magacaabaan howlgallada xeebaha waxaa kaloo halkaas howlgalku intuu socday la xaqiijiyey in la khaarijiyey eh, horjoogaha lagu magacaabi jiray macalin salaxey oo isaguna qaabilsanaa khawaarijta u qaabilsanaa weerarada ay ku qaadaan eh, degmooyinka eh, awdhigle qoryooley beriirre iyo e, degmada jannaale deegaano hoostaga waxaa sidoo kaleeto e, la xaqiijiyey e, in howlgalkaas lagu khaarijiyey horjoogo kale oo la daba socday oo lagu magacaabo macalin xaashi kaas oo qaabilsanaa inuu hogaamiyo waxa ay ugu yeedhaan jabhadaha maleeshiyaadka khawaarijta ah ee ka howlgala ee gobolka shabeellaha hoose inta uu socday howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto la burburiyey kayd weyn oo maleeshiyaadka khawaarijta halkaa ay ku lahaayeen oo ahaa kayd hub kaas oo eh, markii howlgalku uu ku bilowday xalay ilaa wakhtigan aan idinla hadlayo gubanaya islamarkaana dad badan oo gobolkaas ku noole ay arki karaan eh, gubashada halkaas ee ka baxaysa eh, sidoo kaleeto inta howlgalku socday waxaa la burburiyey gaadiid goobta yaallay oo isugu jiray gaadiid ay saanad ahaan u isticmaali jireen khawaarijtu iyo gaadiid ahaa mid dagaal iyo sidoo kaleeto eh, qayb ka mida gaadiidka ay u isticmaalaan walxaa qarxa oo goobtaas yaallay waxaa sidoo kaleeto goobtaas lagu burburiyey oo lagu dumiyey godad waaweyn oo khawaarijtu ay ka qoteen dhulka hoostiisa islamarkaana ay ka dhisteen teendhooyin halkaasoo ay ku dhuumanayeen waxaanan xaqiijinnay in godadkaas eh, dhulka hoostiisa ee khawaarijtu ay isku qarinayeen eh, la burburiyey dhammaantood wixii ka soo kordha howlgalkaas oo weli socda waxaan idinla wadaagi doonnaa haddii ilaahay uu yidhaahdo si joogtaa ah gaar ahaan waxaan idinkula wadaagi doonnaa warbixinta toddobaadlaha ah oo maalin kasta oo arbacaa haddii ilaahay uu yidhaahdo wasaaradda warfaafintu ay kula wadaagi doonto dadka soomaaliyeed howlgallada ka dhanka ah ee khawaarijta dalka ka socda howlgalladan waxay ku soo aadayaan iyadoo meelo kala duwan oo dalka ah ay ka socdaan dagaalada tooska ah ee khawaarijta lagula jiro sidoo kaleetana meel aad iyo aad u farxad gelinaysa dadka soomaaliyeed uu marayo dagaalka labada furimood oo kale khawaarijta uga socdo haddii ay ahaan lahayd furinta dhaqaalaha iyo furinta fikirka ama aragtida khawaarijta waxaan jeclahay halkaan si gaara ah inaan uga xuso dagaalka dhinaca dhaqaalaha oo runtii guulo iyo horumar waaweyn dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay ka gaareen taasoo guulaha laga gaaray eh, laga dheehan karo catowgii eh, shalay ka soo yeedhay khawaarijta oo aad ah daawateen wejiyadooda xanuunka eh, ka muuqday iyo sidaa arrintaasi muxuu ahaa ay saamayn ugu yeelatay waxaan u mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed ee khawaarijtu ay baadeen ee lacagihii ay ka baadeen inaan ka daba tagno oo aan xayirno nagu saaciday xogta nala soo wadaagay oo aan leennahay aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaynaa waxaan kaloo halkan farriin uga diraynaa mar kale shacabka soomaaliyeed oo aan leennahay kelimadaha khawaaristu ee shalay waxay ahaayeen waxay soomaalidu u taqaanno ciigii waa ka beriyey waxay ahaayeen kuwo fulaynimo iyo tabardarro ay haraysay waxay ahaayeen kuwo muujinayey kooxda in jeebabkeedii ay xirmayaan shilimaadkii ay xadeen oo dadka soomaaliyeed jeebabkooda ay kala baxeenna intii aan ka gaarnay eh, muxuu ahaa aan ka badbaadinayno dibna uga soo celinayno waxaan jecelnaha halkan inaan mar kale uga digno eh, qof kasta oo maaragtay khawaarijta eh, isku daya inuu dhegaysto hadalladooda ama u dhaganuglaado ama si uun muxuu ahaa marin habaabintooda ay saamayn ugu yeelato waxaan leenaha nimankaasi waa jabeen diin ahaan waa u jabeen awood ahaan waa u jabeen maamul ahaan waa u jabeen sina uma jiraan sidaas daraaddeed qof kasta oo soomaaliyeed annagoo u mahad celinayna waxaan uga digaynaa inaan haba yaraatee wax tixgelin ah loo muujin karin hadalladooda iyo ficiladooda iyo dhaqankooda toona cid kasta oo dawladda soomaaliyeed ay ku ogaato inay ama u nuglaasho ama maaragtay tixgelin u muujiso eh, hadalladoodaas ee eh, maaragtay catawga ah lala xisaabtami doono lana dabageli doono ah, sidaas oo kaleeto waxaad og tihiin oo ilaahay subxaana wa aan uga mahdinaynaa dagaalka dhanka fikirka ah in eh, culimmada soomaaliyeed ay maalmo ka hor soo gebagabeeyeen shirkoodii ballaaraa oo qaybaha kala duwan ee culimmadu ay isugu yimaadeen waxaan dadka soomaaliyeed xusuusinaynaa fariimihii qiimaha badnaa ee culimmadu halkaas ay ka soo jeediyeen shan qodoboo ka mid ah ama shan qayboodoo ka mid ah qaybta koowaad waxay ahayd isbarbardhiggii culimmadu ay ku sameeyeen dawladda iyo khawaarijta marka loo fiiriyo diinta islaamka waxay sheegeen khawaarijtu inay yihiin kuwo baadiyaysan oo duullaan ku ah dadka iyo dalka soomaaliyeed waxayna caddeeyeen waajibnimada diineed ee saaran dadka soomaaliyeed in lala dagaalamo khawaarijtaas oo la cirib sidoo kaleeto culummada soomaaliyeed waxay mar kale caddaysay ku taagnaanshaha dowladda soomaaliyeed ay ku taagan tahay u adeegidda shareecada islaamka iyo sida shaqooyinkoodu ay u waafaqsan yihiin ee diinta islaamka iyo sida ay waajib u tahay in lala shaqeeyo dawladdana ay mas-uuliyaddeeda iyada tahay in ay dadka u ilaaliso diintooda iyo dalkooda iyo iyo jiritaankooda iyo karaamadooda waxaa kaloo runtii xusid gaar ah mudan iyo dulistaagid marka ay ka hadleen culimmada soomaaliyeed waxa uu askariga soomaaliyeed u taagan yahay ama uu ka dhigan yahay diin ahaan oo ay sheegeen inuu yahay mujaahid difaacaya diinta islaamka waajibna ay tahay in lagu saaciido oo lagu garab siiyo halka ay xukumeen in canuga khawaarijka ah ee la dagaalamaya askarigu uu yahay mujrim ay waajib tahay in la dilo oo tallaabo laga qaado maadaama uu duulaan ku yahay dadka iyo dalka soomaaliyeed waxaa kaloo runtii culammada soomaaliyeed ay caddeeyeen waajibka laga rabo shacabka soomaaliyeed oo ah inay xaqa garab istaagaan oo ah inay waajibka diinta islaamku ay saartay ay fuliyaan taasoo ah in ay ka qayb qaataan dhammaantood dagaalka ka dhanka ah khawaarijta waana ku ammaanaynaa runtii waana ku bogaadinaynaa dadkeenna oo haddaba aan aaminsannahay in ay shaqadaas e, sharafka badan ee qiimaha badan ay muxuu ahaa ku jiraan waxaan dadka soomaaliyeed u ballanqaadaynaa in si joogto ah ay ula socon doonaan horumarrada laga sameeyo saddexda furimood ee dagaalka oo warbixinno joogta ah haddii ilaahay uu yidhaahdo aan ka siinaynaa aan ka siin doonno insha allah waxaan jeclaha halkan mar kale inaan bogaadin iyo mahadcelin uga jeedinno saaxiibbada caalamiga ah ee wakhtiga adagna garab taagan oo aan leenahay dowladda soomaaliyeed iyo dadkeedu waa idin xusuusan doonaan waana idiin abaalgudi doonaa waxaan kaloon hambaliyo u diraynaa ciidanka qaranka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah oo halkan aan ka hadlayno maanta kumanaan kilomitir dhulu jira ka dagaalamaya oo khawaarijta kala dagaalamaya oo guula ka gaaraya oo naftooda huraya oo dhaxanta iyo qoraxda u taagan waad mahadsantihiin ayaan leenahay dadkiinnuna abaal aad iyo aad u weyn ayay idiin hayaan waxaan sidoo kaleeto u mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed oo aan leenahay isbeddelka maanta aad dareemaysaan hal wax ayaa suurtogeliyey waana go'aankiinna waxaan leennahay ku dhiirrada khawaarijta ku sii socda inaan cirib tirno waa cadowga dhinac kasta cadowgeenna diinta cadowgeenna nolosha cadowgeenna aakhiradeenna iyo cadowgeenna adduunka intaba way yihiin waxaan sidaasoo kaleeto ugu dambayntai ballan qaadaynaa dawladda soomaaliyeed in aan sii laba jibaari doonno oo aan sii xoojin doonno furimaha oo dhan ilaa la waayo meel khawaarija ay ka joogto waddankeenna ilaa la waayo shilin lacaga oo khawaarijo ay dalkeenna dhexdiisa ku qaadato ilaa la waayo qof aaminsan fikir khawaarijeed oo dalkeenna ku nool insha allahu tacaala si wada jira ah ayaanunu guulaysanaynaa dhammaantiin waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf cumar alcadaale ayuu ahaa oo ka warbixinaya howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ka fulisay amaba ay ka fuliyeen ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamka deegaana ka tirsan degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale isla degmada janaale waxaa buux dhaafiyey deegaano hoostaga xubna ka tirsan al-shabaab oo sida la sheegay ka soo baxay furimaha dagaalada ay ka socdaan ee deegaanada maamulada hirshabeelle iyo galmudug sida uu sheegay gudoomiyaha degmada janaale oo lagu magacaabo cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur al cadaala isagoona nooga warbixiyey ciidamadan ee eh, amaba xubnahan maleeshiyaadka ah ee halkaasi gaaray sidoo kale waxa uu inooga warbixiyey howlgallada ay ciidamadu ka fuliyeen ee duqeynta ah isagoo sheegay in khasaare xoogan lagu gaarsiiyey dhowaanna ay soo bandhigi doonaan hubka keydka hubka ee la gubay iyo sidoo kaleeto khasaarihii kale la gaarsiiyey xubnihii ugu badnaa oo al-shabaab aho halkaasi isku urursanaya waa mahadsan tahay eh, radio kulmiye eh, run ahaantii eh, markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud uu ku dhawaaqay in ciribtirka shabaab meel walba ay joogaan shacabku inay kacaan runtii markii hirshabeelle iyo galmudug ay bilaabeen faceonkii shabaabkii kasoo orday ayaa gabaad kasoo dhigtay beeraha ama hoodka tuulooyinka hoos yimaada jamaale walow ay markii horeba ay meesha ay u ahayd xero miritiri ama xero tobabar u ahayd kuwa ay ku sheegayaan katiibadii ay ku sheegayaan inay meesha ay ku tababari jireen runtii xaray in labsaakay eh, duqeymo waxaa loo geystay oo cirka ah eh, runtii eh, meeshaasna waxay ahayd warta beder iyo garasjeereed tabakal eri majabto eridaasay ahayd runtii dad badan oo lagu dilay dad badan oo lagu dhaawacmay runaaantii waxaa gudtay xataa keegtii hubka ay ku aruurinayeen eridaas u yaalay ilaa hadda waa qiicayaa marka eh, cadowga waa jabeen eh, runtii waana ka dabatagi doonaa wixii ka haray hubkii ka harayne runtii media usoo bandhigi doonaa insha allah khasaaraha wax ma nooga sheegi kartaa aada halkaasi ku aragteen hadii aad tihiin maamulka marka istraatiiji sameynay eh, dadka tuulooyinka joogana ay noo xaqiijiyeen in meesha horta ay dad badan shabaab badan kusoo dhoobtay eridan garajeereed iyo warta beder walow ay rabeen inay culays soo saaraan difaacyada aan janaal ku leenahay haweenadan ugu dhaweedba waxawaaye habeenii maalin waxaan u taagneen difaacida shacabka soomaaliyeed meesha waxaa ku dhintay ilaa boqol iyo afartan a ku dhimatay meesha boqoliyikana boqolkan waa ku dhaawacmayn dhaawacooda ilaa hadda meel lama geenin meel ay geeyeen layihiin runtii meesha ilaa hadda waa xiran tahay waxaa laga yaabaa hataa dhaawacooda ina ayagas dhamaystir weyna laga yaabaa culeysa dira dartiisa ay meel u bixi karin meeshana hadda waa xiran tahay ayagay u xiran tahay waana ilaa hadda waxaa ka socdo raaca ka socdo meesha iyo hubkiia ku gubtay khasaaraha gaaray cadowga diinta dalka cadowgaas cadawgaas waxaa gaaray dabkaas hadda ku sheegay waayahay waxaad sheegtay in al-shabaab ay deegaano ay janaala ka mid ah soo dhoobteen xogtaasi idin xaqiijiyey oo aad kasoo xigateen mise idinka ayaa arkay adan anag wax kale kama shaqeyno mar walbo waxaan ka shaqeynaa xogta cadowga jaraal waa ogtahay furartii ugu dambeysay meeshii ugu dambeysay la xoreeyay aheyd waa furartii hadda laga ambaqaadayo dagaalada habeenii maalinna xogta cadowga iyo wax walba waxawaaye dadku waana soo gudbay anagana waa raadinaa waxaan qaabka loo helo xogta waana helnay inta dagaalada ay ka socday iga soo adeey galmudug lasoo xaaqaya nimankaan waxay kusoo aruuranayeen eria eh, kusoo aruuraayeen waana hiinay waana u gudbinay eh, dawladda dadka ay qusayaan habeen iyo maalin waxaan ku jirnaa difaac ma jiraa marka laga soo tago duqeymahaas dagaalo iyo abaabul ay ciidamadu ka sameynayaan deegaanada aad sheegtay in duqeynta laga geystay mar walba ana ciidamada iyo anaga mar walba waxaan diyaar unahay dagaalka ah, kooxaha khawaarijiinta laakiin hadda waxa waaye eh, ma ka hor dhici karo eh, arrin military waa arrintaas laakiin eh, nimankaas inay dibkaas u gaaray dabkaas u gaaray aan ku sheegayaa hadda tuulooyinka waxay amar ku bixiyeen garajeereed iyo majabto iyo tabakal waxay amar ku bixiyeen inay macnaha dadka shacabku ay ay ay ka guuraan marka runtii anagana gacamo gacamo furan oo kusoo dhaweynayna shacabka insha allah sheekadaasi hadda ay bilaabeen waana soo bandhigi doonaa hubkii laga gubay iyo meedadkooda waa soo bandhigi doonaa insha allah saacadaha soo aadan yahay deegaanada ka maqan gacantiina ee degmada jana la hoos yimaada imisay gaarayaan runaantii inta hadda gacanta ku jirta inta ka maqan inta ka maqanaa badan markaan hadda ku sheego tuulada hadda xalay dhibka ka dhacay waa tuulooyin waaweyn waay eh, sidaa damajabto iyo garajeereed iyo tawakal waa tuulooyinkaa ku xisaabtanna eh, ayagaa joogo janaale markii joogi jireen eh, udub dhexaad shabaab waxa u ahayd deegaanka janaale laakiin hadda udub dhexaad waxa ah tuulooyinkaas hadda waay waxay u tahay gabaas iyo hooy iyo meelay ku dhuntaan iyo meelay ay kasoo baxaan iyo meelay ay dawaan ka qaadaan mm. runtii meeshaas hada ay u tahay al-shabaab laakiin hadda burburinaa ku samaynaynaa awood awoodooda ladiiqa radiisa lagu sameynaa waa la kadibna waxaa waaye tuulooyinkaas gacantaan kusoo dhigayna insha allah deegaanada duqeynta ay ka dhacday ma ma tuulooyin ay ka dhacday duqeyntu faahfaahin ma naga sii kartaa mase meelo duura ayay ka dhacday oo nimanku al-shabaabku ay isku aruursadeen runtii meesha duqaanta ee ka dhacday iyo janaal waxay isku jiraan labaiyo toban kilomitr war la dhahayo warta beder beer agteeda ah oo wartaasna runtii diilaala jiro wartaasna beder waxay ku shubtaan biyo markii biyaha uu socday biyo ku shubtaan waxay udhexaysaa qoryoolihii janaale wartaas beer agteeda ah iyo eedadaaswaxay u tahay frisan ama bar al-shabaab ay leedahay oo kii jubooyinkii imaado iyo kii meelaas ka imaaday iyo kii baayi boqol ka imaaday iyo kii meel u socdo meeshaasay macnaha ay u tahay eh, barta al-shabaab ay ku kulmaan ee eh, eh, shabeellada hoose marka laga soo reebo kuunyo iyo marka laga reebo barta dhexe ee al-shabaab meesha waa meesha hadda taargetka u weynaa oo la taabtay oo la burburiyey oo la wiiqay waxawaay meesha ugu muhiimsanaysa al-shabaab adeen anaga dadka deegaanka maxaa ka tahay anagaaba joognaa ku dhana janaalan joognaa anaga maraykan ma joogi jabaanna ma joogi janaalan joogaa ay hadda janaal eh, adug xogta xogta xogta eh, meesha anagaa og mm. idaacadda kulmi idaacadda kulmi xogteeda ka og sooma anagaa og meesha xogteeda waa ogaan karaa ku xaqiijinaya inay al-shabaab ka dhinteen intaas hadda kuu sheega waa garta say ku xaqiijin kartaa goobtaa tag bruufa cadeena ku keena eh, eh, saacado gudahooda waa gartakusoo bandhigay qoryool waa garta ugu dambayntii hadalkaaga maxaa kusoo gabagabeynaysaa waxaan kusoo gabagabeynaya eh, shacabka soomaaliyeed meelood ay joogaan waxaan leeyahay ciidamada geesayaasha mar walba u duceeya inay ka guuleystaan cadowga mar walbana garab taagnaada ciidamada cadowgoodana inay cagta hoostooda mariyaan shacabkan inay ciidamada garab taagnaadaan caanaha ay ka dabawadaan biyaha ay ka dabawadaan meel walba ay tagaan ay la joogaan ay dhiirigeliyaan dhurka ay ka dabawadaan buskudka ay ka dabawadaan rabnaa runtii waa dhaqaaqaynaa tayskii labaad waan dhaqaaqaynaa shabaab waa kasoo ciribtiranaa gudoomiyaha degmada janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur al alcadaala ayuu waxa uu iga warbixinayay howlgal ay ciidamada dowladda ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada janaale oo duqeymo ah halkaasi oo khasaaro xoggan ku gaarsiiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsanaa al-shabaab iyo sidoo kale maleeshiyaad ay wateenba weli waxaad maqlaysaan barnaamijkeena la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal wagaag saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi ayaad dhegaysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno deegaanka kala berir ee dhaca gobolka bari ee puntland waxaa ka dhacay qarax sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sida la sheegay waxaa la beegsaday askar hal goob ah ku wada sugneed ee sida la xaqiijiyeyna waxaa ku dhintay hal ruux iyadoona ay tira intaasi ka badan oo shan qof gaarayana ay ku dhaawacmeen sida wararku ay sheegayaan waryaheena ku sugan deegaanada puntland oo saciid xasan faaraxa ayaan wax ka weydiin doonaa oo qadka taleefonka noogu jiro qaraxaasi iyo warkii ugu dambeeyey siciid soo dhowow marka hore waxaad eh, warbixin naga siisaa qaraxa iyo khasaaraha uu dhaliyay iyo sidoo kale goobta uu ka dhacayba aada baa umahadsan tahay eh, barnaamijka xog waa markaasi soo dhaweynayaa qaraxaasi maanta eh, duuradii ayuu wuxuu ka dhacay deegaanka kalabayd oo lixdan kilomitr u jira magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland Eh, waa goob eh, lagu qayilayay bay ahayd eh, sida guddoomiyaha uu ii sheegay oo aan maanta mar la xiriiray laba qarax oo istaba socday ahaayeen oo weliba miino dhulka lagu aastay ah. marka markii qarax hore uu dhacay kadib baa haddana qarax kale dhacay kaasaa dadka dhaawaca iyo halka qof ee dhimashada ah markaas sababay goobtuna waxay ahayd goob lagu qayilayay weliba askari ilaa toddoba qof gaadhaysa ay markaas ku qayilayeen oo fadhiyeen deegaanka kalabayrna wuxuu mid yahay deegaanada ay ciidamada faraha badan u dhow yihiin ee puntland oo buuraha markaasi dhinacyada ka saaran ayaa kooxaha al-shabaab iyo daacish ay ku dhuumaalaystaan ciidamada dhulkaasi markaa ilaaliyaan oo ay mar kasta markaa ciidamo lagama waayo deegaankaasi aada bay ugu badan yihiin marka mm, ku soco qayilaad bay u yimaadeen halkaasi iyagoo eh, ku qayilayo unba minadaas meesha lagu aasay minadaasa la kacday laakiin askartii ilaahay eh, laba qof oo ku dhaawacmay oo askari ma ahaane kuwii kale waxba kuma gaadhin oo qaraxa hore marka uu dhacay bay meesha ka baxeen marka qaraxii labaad waxa uu haleelay dadkii banaanka joogay meheradihii u dhowaa meheradihii uu qaraxaasi ka dhaco goob qayilaad ahaydna dhammaantoodba waa baaba-een sababtoo ah waa gubteen haamihii gaaska oo meesha yaallay wixii o dhan ba isla qarxay waa ololeen laakiin magaalada kale ilahay waxba ma gaarsiin meeshana waa magaalada dhexdeeda dadkii markaasi ku dhaawacmay waxaa loo qaaday magaalada boosaaso halkaas ayaa lagu dabaybaya ilaa iyo hadda lama soo sheegin wax dhintay oo markaas qaraxa u dhintay inkastoo la sheegayo ina xaaladooda culus tahay oo dhaawac uu markaasi dhibaato weyn oo uu ku hayay oo dad dhaawacooda culus yaha u ahaa laakiin lama soo sheegin ilaa iyo hadda wax dhintay laamaha ammaanka ee deegaanada puntland markaan isfiirino weli kama hadlin qaraxaas ilaa iyo hadda wax sheegatay cid sheegatay oo tiri anaga qaraxa ka dambayna ma jirto laakiin waxaa loo badinaya labada kooxood oo buurtaasi ku dhumaalaysta oo al-shabaab iyo daacish inay midownu ka dambeeyay waayahay eh, sidee marka loogu aasay oo bartaas marka miinada loogu aasay sidee ku dhacday mise qof wada ayaa gudaha u galay miinada oo dabadeedna qarxiyay aada baa u mahadsan tahay miinada eh, meeshaa lagu sii aasay qofka minada eh, miinada ramuudka hayay oo markaasi ku qarxinayay sida dadka deegaanku soo sheegeen ma uu joogin goobta qof soo galay oo isagoo qaraxa ku xiran yahay yimina lama arkin qof isagoo meesha dhex fadhiya miinada soo tuureen lama arkin laakiin sidii loo fadhiyay unbaa miinadu qartay marka waxaa loo malaynayaa in qof meelaha u dhow fadhiyay uu miinada ramuudka ah oo ramuudka lagu haga uu haystay saasina maxliyada habeenadii oo kale lagu sii aasay goortii dadka fadhiisteen oo raggii qayilayay dadka qayilayay meesha iska fadhiisteen markaas remuudka loo taabtay lagu qarxay weliba marba mida qarxday laba meelood isku xiga isu qabsan bay ahaayeen saasay marba mida ku qaraxday saasaana qaraxi ugu dambeyn uu dadkii ku dhibaatay marka labada miino miyay isdaba socdeen oo laba dhinac oo meesha ka mid ayaa lagu kala aasay mise eh, qof wada ayaa keenay midda dambe mm. maya labadaba eh, way aasnaayeen sida guddoomiyaha oo aan la xiriiray uu sheegay wuxuu sheegay in markii qaraxa koowaad uu dhacay uu soo baxay islamarkaasna u meesha soo aaday maadaama meesha ay isu dhowdahay oo tuulo yar tahay oo ay isu muuqato afarta gar isu muuqda meesha markaan in yar usoo jiray waa kii labaad dhacay wey marka cid meesha soo gashay dadka may sheegin laakiin waxa la sheegay in labada qaraxba meesha ay ku aasnaayeen marka marwa mid la taabanayay saas inuu qoraxo ku qara gudaha meeradda miyaa marka lagu aasay mise meel bannaan ah oo la fariisto ayaa jirto oo lagu aasay sida askartana ay ku fariisan jireen mar walbo tahay Eh, ma xaqiijin karo labada meesha lagu aasay eh, ma xaqiijin karo lakin kolley meherada uun dhinacii doonaha lagaga aasay labada meheradoodoo gubtay oo dadkuna ay ku dhaawacmeen qaraxuna ka dhacay labada un baa lagu aasay lakin meesha doonaha lagaga aaso waa dhici karta in magaalada gudaheeda hadii lagu aasi lahaa ama dhexda lagu aasi lahaa in qofka dumarka ah oo eh, meesha meherada lahayd ay ogaan lahayd oo meesha in moogtahay la qoday oo de wax ka jiraan ay dareemi lahayd lakin waxaa dhici karta in dhinacyada lagu aasay si aan loo ogaan kolley meel asturan waayahay inteen ka ognahay in markaa dadkii maqaacida ka shaqaynaya iyo dadkii kale shacabka ahaa ay wax ka gaareen kolley lama sheegin afarta qof wax ka badan lama sheegin laba waa askar baa la yiri hal qof waa ku dhintay oo weliba nin rag ah laba qof oo shacab oo kalena waa ku dhaawan lakin lama faahfaahin lama oran waa dumar iyo rag lama kala oran sida la sheegay afar qof oo shaca eh, afar qof oo dhaawac oo laba askar tahay iyo hal qof oo shacab shacaba ku dhintay marka cidda ay kala yihiin ay kala yihiin weli lama xaqiijin lamana og aadaa umahadsan tahay wariyeenna siciid xasan faarax oo ku sugan deegaanada puntland ayuu ahaa gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan waagaag saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi ayaad la socotaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona wuu idinkaga imaanayaa qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan kusii siqaynaa markaanse waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay war kalamaaney waxaan idin maqladidin dhegaysada maanta geedkiyaa fadhiya waxaanan idin leeyahay kooxdiinaan kalamaanoo na karuud bixinayso runta noo kashifayso kartideeda la yaabnay koonaha dunidoo dhan kelmadday ku dhawaaqdo dadku koobinayeenow kulligii waa idin salaamay iyo kulli daadkay kaaruud baxsheen aryaadhaha beriga ma salaadganayaa geedka nugu heesta war cabdulla abwaan salaad waa soo salaamaye ma dacwaad u qabtaa war irtu ood noo saaro walsinkuwaay lanwelbaas ku aruuromay kuweelasan wargoorahin madayow abwaanku baydhabo u socdaa miyaa la yidhi war ma gareena casuumay war waxaa la yidhi haddii uu ku farxayiya haddii uu kuhanaayaba qof kastoo kalamaan kelmaddeeda dhegaysta kol buu arkaya aryadhaha abwaansalaad iyo inta lamiduhu waa noo imaan karaane laakiin kalamaan waxaa necab dadka wax iska daba wareejiya waana tii la yidhi karbuuno nin wax kaysa ahaa kaheeda waa kaaraxsaya karbuuno nin wax kaysa ahaa kaheeda waa kaaraxsaya abdulow tuugowaygobayta dhibjay wanlijeede war kalamaanay war ma haysiine arrintii kululaatay kaftankiina dhammaa kashkiina la diid kolaygii calidheerena kumii waa laga waayey wareedha war ma hayside kabtaydii iyo karintaydii maaragtay baa ka dhacday kobtee ku dhuuntaana way ka dhacday maxaa i keenay halkaanna way ka dhacday kriimka bixina way ka dhacday waad na ogtihiinoo kor iyo cirkaba lagaaga soo dhac waa laysku habaaraa dhulku kula go'no waa loo raaciyaa hadda meeshaan ka sheekaynayaa meel kale ma ahe waa shabeellada hoose warwebigi shabeelle hoose hanuumka goojirna geekilemayka gooyi loo diiday inay beeraha fashaan aga war makanaalladii baa dumay warwarkaa iga dhexgelinine eh. aga way ka tagtay awowgoodla gubkii eh. waxa eega ka yeedhay islaamkaaba la yaabay adiga berigoo dhammu ana wareerihaysa maaad u socota hadaan fahmay eh. wasiir ku-xigeenka warfaafinta cadaala waxa uu yidhi boqol soddon iyo shan qawaariidahaan ku dilna inta u dhexaysa tawakal iyo garas jeereed aan idin jilciya waana agagaarka jannaale dhaawucuna boqol waa ku dhow yahay ou yidhi lamahaas isku aruursa ayaana nisa soo ogaatay ou yidhi kadibna cirkana waa looga soo dhacay dhulkana waa looga soo baxay ou yidhi war nimanka maalin kasta inta wasiir cadaala sheego haddii laga dilay waxaan u malaynayaa inaan wax badan u ka harin aga wargoonan wasiirku ma afku ku dhammeeye war ajashii dhammaataa ifka joogi mayso war af iyo aadinba in khawaarij lagu jahaado waa laysku ogaa war wasiir afku ku iyo taliya boqol dile shaqo culus bay hayaan war kalamaanay war mahaysiine afhayeen been afufad arki jirteen nimanka waa la laayey ragga waaweynee meesha lagu dilayna waxaa ka mid ah salmaan dheere iyo macalin salixi oo kala qaabilsanaay weerarada xeebaha iyo weerarada saldhigyada muddo dheer baana la raadinayaa la yidhi war ma lacag baa dul saaray jinaala baaliyen may heebjeeyi war wax dhanbay ka dhaceenoo kibir waaye wadeenoy kadeedeen shacabkiiye kubaan dasta cadhaysan kor hadday ka duqaysay kariimka mahaddaas leh war kor baa looga soo dhacaa lagu yidhi war kuwaas kor iyo hoos meelna looma dhaafin isku soo wada koobe kulayl dhaafay kulayl baa kooxdii reebba ku oogay war waxaa kaloo la yidhi nin kariimku soo qabanayaan kabihi yeelnayne khawaarijkadeedkay muteen waa ku diirsaday war kalemaanay war ma haysiine markaan dhegaystay calidheero waxaa ii caddaatay in shiid ku dhacay nimankii oo ay shilin waayeen wuxuuna yidhi lacagta ummadda soomaaliyeed gaalaa dhacaysa hadda ogow ummadda soomaaliyeed ayagaa iska dhigaye waxa dhacayaana ayagay ahaayeene ogow waxa uu gaalada ku sheegayaana waa dawladdii soomaaliya oo dadka naftooda noloshooda ka badbaadinaysay ogow waxaa kaloo ila yaa badnaa markuu yidhi muqdisho nabad iyo dhaqaale iyo wanaag iyo horumar midna looma rabo horta taas waa ka run sheega calidheere warwarka hayga dhex wuxuu yidhi gaalo iyo cadowga soomaaliyaan u oggolayn muqdisho nabad iyo dhaqaale inay hesho marka waxaan isweyddiiyey muqdisho waxa qaraxa iyo dhaca iyo boobka iyo baaba'a iyo xasuuqa ka wadaahay waa shabaab ayaa kaloo uga daran wardhiigga iyo burburka iyo qaraxa iyo dhaawaca inuu horumar u yaqaanna ma dhici karto war muslin iyo gaalaba aadanuhu xumaan iyo wanaag waa kala yaqaan war kuwii markay daday dilaan waayeen ariga laayay miya wanaag iyo horumar toona ciday la rabaan jirta wargooyin calidheere wuxuu iloobay inayn soomaaliyu maanta cadow kale lahayn war waxaa kaloo calidheere ilaabay inay caddeeyeen culummada soomaaliyeed in shabaab qawaariish yihiin aryaadaha samidae cabdullana wuxuu yidhi hw qofku dhiibe kuna dhaca dhulku kula go waa dhahda qofkuu dhiibee kuuna dhaaca dhulkuu kuulaago waa dhahda war cabdulow cali waa makaroofane abwaanguura wuxuu yidhi muqdishow naf iyo maal inaad moora duugtaan adinkaa muddada dheer ku mashquulsanaayoo oo dhan falayee bulshadaanu may arag taariikhna kuma maqal cadow kula mataale mujrim lagu adeegtow dadku xoolamaahe shalay maanta ha u qabin shalay maanta ku ilooban maqli jiray warwarka cali anu aragtideda markaan dhagaystay waxaa ii soo baxday calidheere ma dheera sababtoo ah dowladdu wuxuu ugu marqaati furay inay shaqo adag qabato oo lacagtii ka xayirtay shabaab inkastoo asagu ka dhigay shacabkii soomaaliyeedoo gaala dhacayso taas waxba loogama jeedo war taasi waxay u eg tahay cali ah. asagaa qolbaas jooga isku haya warwarka cali ma aadnaan fahmina waxaa iiga soo baxay inay rabaan inay bangiyada dhacaan oy boobaan cid kastooy dhiiggooda iyo maalkooda bannaysanayaanna waxay ku eedeeyaan inay gaala u shaqeeyaan marka gobolladii dawladdu xirtay inay dhahaan gaalaa xirtay waa marmarsiyo iyo xalaalaysi war hantida ummadda iyo dhiiggooda mar hore xalaalaysteen ma wax cusubba war cali markhaatigii ugu wanaagsanaa buu furay wuxuuna yidhi qofkii naftaada iyo maalkaaga kuugu yimaada inaad iska dhicisaa waa waajib hadduu ku dilana shahiid baad tahay haddaad dishana shahiid baad tahay ka ku soo weerarayna waa ehelu naar hadda al-shabaab qolada u qaabilsan baada dadka laga qaado in la dilo miyo calidheere banneeyey oo hadda shabaab qaab dhaqaalihii dadkoon dhacna dhacan laa saaray may dheheen dhaqaalihii dadkoon dhacna dhacan laa saaray may dheheen warwar ma haysiina odayaashii shabaab xardheere ugu tago cadaado laga soo qabtay calidheere may waceen war odayaasha calidheeroo hadda ka hor ka hadlay wuxuu yidhi ah. waa nabadoonno laga gardaran yahay wardiintu waxay ka qabto ma sheegay warwarka iga dhexgelinina waa falantihiine ah. maxkamadda ciidamada xukuntay hayehe shuuta wuxuu jooga waa calidheere miyuu xukumay nin marana tahay warka hayga dhex geline waxay ku xukuntay agaa war see suuratulmaa'ida loogu daliilsaday nimanku dad ma diline war markii hore bishuutu may galantiislan geliye war nimanku shacabay ahaayeen odayaal dhaqanna way ahaayeen maxkamad madaniga ah in la saarayna ahayd laakiin cid kasta oo shabaab ka mid a ah, ama lagu eedeeya inay xiriir la yeelatay maxkamada ciidamada la saaraa war waa falantiina maanta dhan warka iga waxay xukuntay odayaashu inay shabaab la shaqaynayeen shan sano oo xabsi ciidanaana lagu xukumaa la yidhi haddii waxay ila tahay cid kasto shabaab la xiriiri laheed inay ku quus qaadanayso warnimayo war ma haysiine farxiyo cabdi waasuge oo ka mid ahayd wasiirada galmudug ayaa lagu dilay degmada wardhiigley waxaana la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen nimankii dadka ku gaadi jiray bastoolada iyo qaraxa degmada dharkaynleyna waxaa la sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga gurigiisa in la weeraray marka cabdulaahi xasan shaarkee ilaahayaa ka badbaadshaa layidhi dagaalkii bumbooyinkii lagu weeraray war khawaarij iyo bulshadu inay wada noolaadaan horaa looga quustae abwaangaariya wuxuu yidhi allah u naxariistee innagoo dhammiijoy iska kaa dhibayniyo inagoo dhammaanna isukaanna dhinac taal war abwaan kalena wuxuu yidhi haddii melyan meydo malaayiin dhammaato munaafaq shisheeyena maamuli maayo war ka tagtay axyaa wadani axyaa wadani ya soomaaliyahey axyaa wadani war waxaa kaloo la yidhi maaloo dhashaa wadani mise waa layska dhigi karaa wadani war waxaa looga jawaabay waa loo dhashaahe sideeba laysaga dhigi karaa wadani war war ma haysiine halgamaagii wadaniga aha sheekh xasan barsane waxaa lagu xusay dalka talyaaniga waxaana soo abaabulay xarunta dhaqanka iyo suugaanta abwaan faarax suuriye xabladaas xusuustaana waxaa ka qayb galay rofesor aweys shakhiyoonis profesor maxamed xaaji mukhtaar rofesor yaxye caamir iyo shaafici macallin axmed war sheekh xasan barsana gumaysigusla dagaalami talyaaniga ah ku mid haayey sahlan kuusii dalki talyaani hatana warabaambashin ama xirse wuxuu yidhi sheekh xasan sheekh axmed oo ku magac dheeraa sheekh xasan barsane waa geesi aanay ummadda loobi doonin dadkii xuska ka qayb galayna waxay sheegeen inuu ku dhashay tuulada ubaadi oo u dhow magaalada jowhar sanadka markuu ahaa halgankiisana oo bilowday sanadkii kii markii talyaanigu soomaaliya yimid wargooyin war mahaysaana madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wuxuu tagay janaay cabdallo oo shabaab laga qabsaday maalin dhaweyd wuxuuna yidhi dadkii ka barakacay ha ku soo laabteen war adigaan war haynine xardheere markii ugu horraysaa macaawino la gaarsiiyey war adiga laftirkaagaan war hayne xardheere muddo shan iyo toban sana markii ugu horeysay baa intarnetkii loo fasaxay war adanataba waliintanan ogayne degmooyinka shabaab haysteen oo dhan intarnetka mamnuuca ku haay markaan kaalow galmudug shaeediahaadheerahaadheerantaninkaleta war kalamaanay war ma haysiine ah. garaadka hogaaminaya shirka ka socda laascaanood garaad jaamac garaad cali ah. waxuu dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ka codsaday ah. ayaga iyo somalilan in la soo kala dhex galo war dowlado kale kala dhex galaane shaqadaasi sawtii salaadiinta ma ahayn kooldhawayti unagoosini meerne war dowladda buntland oo dhowaan madax bannaanida qaadatay maxay u kala dhexgeli weyse war kalamaanay war mahaytan waanan waana noo jideenaa dalkuun ii dadjay diinteen furgaan iyo duunyada nool dowliiin imbaahanaaye waldaneeyaw dowliin baahanaaye waldaneeyaw dowliin baahanaaye fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka midlaceyna ku kulmi doonna saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo durban garasha u dadaal dalkiyo dibadaba dhameeya dabeel nabadeed ku baaq dabkii gobonimo balbeli midaan demin dugubiya u diyaar dadaal dalkiyo dibadaba dhammeeya dabeel nabadeed ku baaq dabkii gobonimo belbeli midaan demido gobriyaasa dondoon cilmi baarisay dibna dalqami dareenka dawaray darari

waxaad doontaa xaqiiq waxaad u tagtaa aqoon waxaad u dagaalantaa midaan dembi kuugu jirin midaan dembi kuugu jirin waxaad doontaa xaqiiq waxaad u tagtaa aqoon waxaad u dagaalantaa midaan dembi kuugu jirin midaan mm, dembi kuugu jirin aad xiga shaqtaa midkaad isku diinti heshiistihiin dantana isla leedihiin dodona ku heshiistihiin dantana

odayaashaada la baray

waxaani daareemi ag durbaan dadka iigu sheeye ay ku darbaynayaan inaani daareemin abi baan dadka iigu sheeye daliliima doorsamaa duruusta cilmiga dawari dilaaci samaadasu durbaan dadka iigu sheeye farsamaa duruusta cilmiga deweri dilaaciisa mahadaasu durbaa dadka iigu sheeye done. bay u tahay diintana dhaqan bay u tahay sidii hogashay dadaan sidii dayaxay iftaan sidii daadka ifitaayu socda daran dhaawa male durbaan dadka igu sheeqabyaaladii waa dareen wax duxa iyo daawa male ka daran duumiya xanuun ka daran cudurada waxdile ka daran daawa male